bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu galab wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galab wanaagsan k n gidigii soomaalay galab wanaagsangudahan idaacadda kulmiya goortaan gacalka maqlaayow galab wanaagsan bartaan gacalka maqla'ayow galab wanaagsanguda iyo dibadda gudahan dadkeenna gidigin ku noolog gebi ahaantiin galab wanaagsanguda iyo dibadda gudahan dadkeenna gidigin ku noolog gebi ahaantiin galab wanaagsan waa hagaag saaxiibayaal galab wanaagsan mar kale waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan alaaba barnaamijkan waxaad ku dhagaysataan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 aad iyo aad waxoo dhan wada wanaagsan todobaadka maalinkiisa labaad waana ahad mhm. waan laga dareemaya maanta inay axadtaa <laughs> anaa laga dareemaya ah. adigana <laughs> ani isniin aa laga <laughs> isniin mula gaarin be hal maalin la hore qaaradkaa ku nooshaa miya hal maalin maalin hore waa dambeey laakiin hadda waa hormar waa hormartay waa boodano kaa galbihii oo kale maxaad hmm. jeceshahay yani dadka qaar waxay jecel yihiin eh, tusaale inay shaax iska cabaan hmm. eh, ama qaar kafeega cabaan qaar waxay jecel yihiin inay biyole iska cabaan qaara iska daangeysta adigu way ku hmm. jirtaa <laughs> wixii dhan waa sheegtay adigu way ku jirtaa ma intaasaa kudhex jiraa intaas mid kamid ku jiraa <laughs> waa sheegtay mo waxaa dhacday <laughs> eh, in kafee la iska cabo in shaax la iska cabo ah, adig waa ku jirtaa adig waa ku jirtaa ayaa ku dhex jira aniga waayahay intaas mid kamid waa dareema mid kamida inay tahay shaax shaax lagama soo gaara adiga waa ku ogii <laughs> waa iska dhaaf lakaintan waa iska dhaafta <laughs> waayahay waa lagu eh, bartano <laughs> soo maahan aad iyo eh, barnaamijka intaanan u guda gelin mhm. alaaba waxaan ku daafuranaa mid kamid ah kaalimaha sugaanta ma dhankaaga mise dhankeyga dhankaaga maa kuu daaya maya adiga dhankaaga noo soo qabo ana kharaamiyan kula aadaa waayahay soo qabo dhib magool mhm. iyo khasaaley dhab u fiirso weligaa weligaa dhab u fiirso dhegeysi haboon <laughs> चार adiguba dharaaraaska qoslaysay dhoosheibta laysku eegaa waynoo dhaxaysay adiguba dharaaraaska qoslaysay dhooshe na dheegsidaan galay qaymahaa ku dhuntee ana dheegsidaan galay qaymahaa ku dhuntee sow cawadhaantiyo sow cawadhaantiyo sow ilan maysid sow filan ma heysiso filan ma heysidelheelso cawadhaaniyooso filan ma heysiso filan ma heysiso filan ma heysidelheel Please subscribe Amateur Films HD. dabkayga inta ah kaga soo laabano soomaan aad iyo dheel ma joogtee dhab u fiirsa weliga mhm. yaa ku luuqeynaya heestan magool iyo sidoo kale kasaare oo labadaba eh, heeskan mhm. si wada jir ugu luuqeynaya waxaana daafur u ahaayeen barnaamijkeena galab wanaagsan saaxiibada mar kale waxaan leeyahay galab qurux badan si walba oo maqalka iyaga idin soo gaarayo eh, kaalimaha sugaanta markan haddii adiga aada noo soo qabatay dhankaaga noqonay soo maahan eh, maadaama heesihii hore aa nala aaday aniga mm. markaan waxaan soo qabanayaa dhankaayo heesaha xamariga xamari aada iyo aad bocor iyo bataati io la layihahdaa heestan ala bocor iyo bataati io keen waa la isbalansanaa suuq maa la joogaa <laughs> waayahay waa soo wada dhageysan doonaa marka hore waxaa ku wada luuqeynaya labada fanaan saalim siciid iyo weliba fanaanada nasteexo dhegeysa haboon la siinine baalasheeda waa bukaan deenteyya beerta haddii waraab lahayn berigeed ma soo baxdeen waa baaqataa beridaa innii balkee biya oo la siinine baalasheeda waa bukaan deenteyya waxaa iigu beertayaa bushigiis la bururaa berigooyi booqataa beela baantidee meel badeewaxaa iigu beertayaa bushigiis la bururaa berigooyi booqataa beel badeehe berigooyi booqataa beel badeeh la siiya oo oh, in lagu buraanburaa beerey lagu dumaa shumanka madoowiyo bariisa malaasta dheera labaawaye barimadii hablood bahdaa boqolkee la siiya oo in lagu

askami aad baxsame mushkileedile ku soo baxaallaleh waxbaa ka dhacay baskaminis buuxsamo baskuleetiyaan kusoo baxaa baariyo wax soo baaqanin leedaa idin ka dhacay bocri bataati ikeen bushkaleeti ama baaskiil kusoo baxaa micnaha balanteena maba baaqanayso baaqanayso waay waa soo lugaha xataa dee <laughs> <laughs> daacadsa warkaasoo cad yahay <laughs> soomaan waayahay markaan dhankayga banaadir aada soo ha hees ay ku wada saciid marka horena adna qaraamiya aade mm-hmm, hadda waxaan aadaa mar kale mm-hmm. dhaanto axmed budul waayahay fadhiga farsamada ka dalbanaa mm-hmm. weyn kare murtidhaaxaa gaariya xashir maydiin dhiga dhaqanimaana kooni maydiin dhiga செய்யடிகைதீண்ட காட்சியமை தீண்டா கலியராத சமரை சிதாட்டக்கா அவ su allay lehe waxbaa ka dhacay mm-hmm. Mm-hmm. dhegeystayaashu waan filayaa inay ilaa iyo hadda ah. madaxooda kasii dhawaaqayso shabkax <laughs> wuxuu yiri ah. hablo hablo dhexdu madal tahaa dhulka soomaaliyeedoo dhan laga helaa aad iyo aad heeskaasi dhammaantii suugaana lagu soo gabagabeeyey mm-hmm. yaa ku luqeynayay axmed ah, budol aad iyo aad barnaamijkeena galab wanaagsan ayayna heestaasi ee dhaantada ah qeyb ka ahayd saaxiibada waxaan leenahay mar kale galab qurux badan ee qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waa hadihii aad dhageysan jirteen sheekadii xiisaha lahayd ee xurmad daran iyo xiriir dumar balse waxaan ka horeysiineynaa qadar yar oo adeega bulshada ah wanaagsan dhegaystayaal meel walbaad joogtaan kuna soo dhowaada sheekadeennii daran iyo xariir dumar qaybtii soddon iyo koowaad gabadha hadal waa gabadhii maxaa ku dhaca wiilka kooma mau gala waana taagan yahay waa rogya arey arsaalax hoy war gabarta baro laa ilaaha ilaa ceebta adduunka maanta dhexda laga taagan yahay alla maxaa ku dhaca alla gabartiy ka fikiraya malaya isbitaal maskutagi kari anima saabi maxaa afkeen kula hadlaa oo saalax doorsoona maxaa wejihon kula hadlaa laa ilaaha illa allah maraa dhacda haddaa maqli jirteen wallaahi aniga dhagarta igu dhegtay ceebta caal afakada gurigeyga saa u taga magsoo baxaya xataa aan ku dhahno allahaka alla maya maysaana ceebaa ka dhacda wallaahi wiilkan bukaanka ah dadkii la socday anaga waa doctor anaga waa anaga waa hooyo macaan hooyo ah. khaarshe hooyo macaan khaarshe hooyo wuu fiican yahay isdejiye wiilkiina wuu fiican yahay xaaladiisu hadda way soo hagaagaysaxoogaa stress yar iyo buuqaa ku furan marka hadda xaaladiisu way soo fiicnaanaysaa shaqada waan malinana wuu geli karnaa hadda geli karnaa mo buuqa ka yaree laakiin ya tartiib ayar eh, u taga hadda xoogaa wuu soo naaxaya xaaladiisu soo hagaagaysaa u taga lebis hayo wiilkayga hayo doctor aad macsanta hayana keenaan soo firin buuqana aan ka yaraynayaa oy istaji abuu fiicnaanaya waxaa laga yaabaa safarkiisa inuu ah, buuqa dhaqtarka wuxuu sheegaya buuqa badataa umaleeya wiilkayga shaqadaa ka badata alxamdulilah alxamdulilah martida xaafada martiga kuuma imaano adaaba mahad ku jirta amaad aragtaa awel inaad dhacda amaad guriga miya meeshaan meeshaan guriga maaho isbitaalaata faleebaday waxaan waay maxay u hed caadi waa xaaladaya ah, waa fiican qameer lagu qabata nuxnaan fanta ah, eh. haye adiyo niyo ma safarkan dheer ninka dadkan iska dhaafno ma waad kadib aan badaliyeyna waxa iga qaldan ilaa hadda ma garan karo saabirow inaan gaarku la hadlo waan rabaa eh, hooyo iyo markay banaanka baxaan hooyo ismay ku xirna hayo ah. hooyo macaan hayo anima waxay qaldan yihiin mise dimaashida ay baraysa midaan qofaan hore u aqaanin waay eh, inaad taqaanid maxaan ka ogaaya laakiin aniga qofteeda waa ina qofta saabiriin ma wax badan isku qaldanaa umaleynaa aniga waxay qaldan yihiin mise gabadhi wax qaldan yihiin gabadha saabiriin ma lahaa xaafadda luuqa gadaale maama xaawo gabadheeda miyaa duqaxliima ah. ah, gabadheeda ah, miyaa ceebta ugu weyneedaa taagan maay maxaa kaa samaysa qoftaas waa isku fiicanna qoftaan guriga usoo wada iyada waay ya qofka gurigan u soo wada iyada waay dumaashidaa ku berirabeqoftaan ku beri rabe oo guurkaan ku heshiin wax walba isla fahna iyada waay adigna waa iga dul keenta marka taada inay kaa khaldanta iyo teeda inay khaldantaa fahmi la'a war saabiriin aniga qasar isku fasal baa anay dadkeen afar sano jecel naga dhexeen iyada calaa kulli xaal beerta ku wada jirnaa iyada waa qofta ma ogtahay inaan ku dhahay magaceeda ma rabo inaan kuu sheego taleefonkeeda aan kuu diiday ah. wejigeeda hataa aan ku dhahay ma arki kartid ilaa ah. xaafadda ay timaado ah. inta brice aan kaaga dhigaa rabay maadaama isku fasal aa aheedeen waa la socday iskuul dhowr mar a imaadana waa arkaya idinkoo isku kursi fadhiyo laba kursi iska soo horjeeda fadhiya marka hadda ceeb allah hosturo waa ceebtana banaankay taalaa hooyo iyo abaayan ha u sheegin sheekadan hooyaba iska ogaanayaan qasab waaye qorsha ku haya haya anaa ku dhaafana anaad ku dhaaf maxay dhaafaysaa aan marwa inaa farxadaada ku ciyaar horta iyada intay ku dambaysaa maya isbitaalka hataa nooma soo raacin haye maalin farxadeeda farxadaada ka weyn mugtahay iyada wax bale isbitaalka noogu keen horta ninka oo farxadeeda iyo wax walba oo ayaa heerkan jooga adiga ilaa weyna kasoo kow adiga waay mugtaha marka waa ku qasbanaa maya waxaas ma dhici karaan ana waxaan rabaa wax ada niyadaada ay kusantaha inaan sameeyo eh, wax broblema jira malahan ma fahamti tan laakiin waxaan rabaa in adaa kugu faataxeeyo dumaashadii warun maxay tahay qoftu waa iga waashe naagaha anaa ka waali jira qofta ugu wareyso iga waashe waayo marka waxaa waaye wax walbay dhacayaan adduunka mogtahay ani shan kalaa wadaa shantaas midkooda ku keena may may may ma dhici karto ma dhici karta adaan kugu faatixey may hooy aabay caadada isaga sheekeysaneenheekale naga aheed waxbarashada saas ugu dadaalaadeymay waa isku warqabeyn adeg waa sheekeysaneena wax problemi jira malaha

Eh, wax walbana way hagaagayaan markaa saasaynu ahaanaysaa xaamaqla jira maja abaysa meel kale ka mulaxmulaxo waxaan jaamacadkooyna waxbarasho kasta aninka waanana kala tashan jiraan wax kalaad wadiina kan samadaxu babaa maanta dhanaxu madaxa lababa hoosuli waxaa jira ayaa waxaanana ka qarinaya arrinteedu ka naxsan yahay waxaanana ka qarinaya waxaanana ka qarinaya arrinteedu ka naxsan saabir wuxuu qarinaayo adaa iiga firfircoon hooyo maxaa gacanta gabarti maxaa gacanta ku haysaayadoo wax siin jirta kuu sheekay jireen bal muxuu madaxa la luxaa abuu saabir maxaa madaxa xanuuna mandis hooyo waxa la dhaarto war warka dhan soo kooba war wax la qariyo war wax baa sheegin saabiro waa sheega saabir wax baa sheegin saan balantay saalax waa sheega anuu qarnaa isbitaalan joognaa dhakhtarku wuxuu ilaa adigana waa xanuunsan tahay noo sheega wax aniga wax in lay sheegan hadii kale ala anakoo ma gela ha igu kicina ii sheega ii sheega

hal dhagaxay lama shimbir ku dishay waxay ka wadaa gabadha xaliyo cid fiicanayba kasoo jeeda gabadha gabar fiicanaysa waa kula jeclaa xataa silsilay u dhaaci kartaa khiyaanada hadda wiilkay kaligeed maadaama saarax gaweyn wararkii yahay hmm. ma rabtaa ayaa og ma rabtaa ayaa og waxaa hadda wiilasha dhan ma aroosiiso wallah labadoo dhan maysaair walaalkay iga yar waaye booska abba mar kasta u joogaa farxadiisana ka shaqeeyamarka waxaan rabaa gabadhaas dumaashinimo ii baray dumaashinimadaas inaan ku tixgeliyo eh, gabadhaas reerka inaysan ka dhex bixin saabira oh, oh, u guurinayna farxadiisaan rabaa in aniga mid kalan kuu keenaya ma jirto taas ma jirto ilmahayg madaxa ay xanuunooyo go-aanka maanta anaa iskale halmar aa hadlo maxaa lahay gabadhan oo labadan wiil hal meel iskugu waday mhm. saabir soo raacday ee qadada ku balimsay eh, maqribkan manoo imaan rabtay balaayaha waa taas way soo socotay laakiin ilaahaa fashiliyey eh, waxaa layidhi dad iyo duurba waxaadna ka filaynaa ka yimaad waxaana ka ah. filaynaa ka yimid waxaa layidhi haanti foodeedu cadowtahay haanti foodeedu cadowtaa cadowtaa gadaasheedaa ka daran gurikayga xataa loo soo guuri maa maya maya maya wiil labadayda wiil ay madaxiisu gelisay labadayda wiil ay rabta inayna kala goosan erkayga inay dabkoshuta ay rabtaa maya maya maya maya laysoo guuri maa dadka qaar badan ilaa xaafada xataa waa uga guuraa wiilashada meela laga aqaanaa geesaa dhowcdaa xaafada xataa inay cabtaan dhowaataa dhegaystayaal intaasi ha ah inoo joogto qaybteennii soddon iyo koowaad ee sheekadeenna xurmo daran iyo xariir dumar intaan qaybtan qaybta xigta ku kulmi doono nabadgelyo waa hagaag saaxiibayaal aan intaasi kaga nimaadno sheekadii xiisaha badnayd ee xurmo daran iyo xariir dumar oo weliba qayb aada u xiiso badan maraysa galabta shucaybow aada iyo aad waayahay qeybihii maaragta dhexe ee barnaamijkan weli ku guda jirnaa weliba qeybihii dambe usii ruqaansanaa soo maahan waa ka tagna dhexdii waayahay su-aalan ku mm-hmm. weydiinaya mm-hmm. Eh, waa inagii in dhaweydba horta maaragtay ku murmeynay qofka adiga ku jecel iyo kan mm-hmm. maaragta adiga ay jeceshahay eh, kee qaada lahayd adiga adiga haddii aan ku weydiiyo yaa yaa dooran lahayd sababtaa ka heshiine waxaa <laughs> ka heshiine malaha dhegeystayaasha inaa la socodsiina waaye <laughs> maya qof walba <laughs> qofka markaas rabo fursadda siiyo ku celi meeshaas qof walba qofka rabo fursadda ha siiyo haa qofka adiga ku jecel fursadda walba fursad sii haa kan adiga a jeceshaha rabitaankaagani eh, waxaa ka dhow kan adiga ku jecel sababtana sababtu waxay tahay mm. ruux adi aad jeceshahay mm-hmm. iyo kan ku jecel waxaad ku daryeeli og mm-hmm. qofka adiga ku jecel barteedii dhigta intaas markaa ka imaano mhm. ismaaciil aarka iyo wardahabi mhm. hees lamaana ah farsimio qaarkaa ka dambeynaa mhm. habeenkii aynu beernay daraartii aan biyeynay ubaxan baxayay isgaanay bilaa sanadkii u dhee ikhtiyaaro ayaan ku leeyey habeenkii aynu beernay daraartii aan biyaynay ubaxan baxayay isgaadhay bila sannadkii u dheey bishaaro ayaan ku leeyey qalbigan bukayee la jiifay xanuuniya nabar ku baahay bidhaantiyo erayadaada markuuka bogtuuka toosay dibtay waayagu badine qalbigan bukayee la jiifay xanuun iyo nabar ku baahay bidhantiyo erayadaada markuuka bogtuuka toosay dibtay waayagu badine jacaylkiyo barakadiisu si aanay u buubineyka isfahan baa lagu bilaayey misdiidiyo buuqa joog haddaan ka badbaadnay waalib dhacay jacaylkiyo barakadiisu si aanay u buubineeka isfahan baa lagu bilaayey misdiidiyo buuqa joog haddaan ka badbaadnay waalib ka dhaafin dagaane qofkaad jeceshaa ku beera qalbigu farxaduu u bado weediyo hadalkaad ku baqdo bishimaha eraygaad ka sheegto intuu boog bidhayaayo kiniin kuma bin karaayo kiniin kuma bin karaayo qurciyo sida cuudka maha baqaaradu ay gadaane jeceshaa ku beera qalbigu farxaduu u bado weediyo hadalkaad ku baqdo bishimaha eraygaad ka sheegto intuu baidhayayo kininkuma bin karaayo kininkuma bin karaayo iyo sida uudka maaha baqaaradu ay gadaani qofkaad jeceshaa ku beera qalbigu farxaduu u baahdo weedhiyo hadalkaad ku baaqdo bushimaha ereygaad ka sheegto intuu boog idhayayo kiniin kuma bin karaayo kiniin kuma bin karaayo ur iyo sida cuudka ka dhacay mm-hmm. mid ka mid ah kaalimihiisugaanta kuwa ugu dambeeyey arka war dahabi waayahay barnaamijkeena galab wanaagsan ayay qayb ka ahayd mhm, dhankaaga soo maahan kalimaha sugaanta markaan haddii aan kusii soconno waxaan soo qabanayaa fanaanada codka macaan nimcadegan mid ka mid ah kaalimaheeda sugaanta ay ku luuqeyso farxadan laga daalimiyo duxbay sheekadu tahay hadalka ki idhabecsanba jacaylku ku tiirsada farxadan laga daalimiyo duxbay sheekadu tahay waxaan murti kugu furay adoo dusha ka xafiidiyo duqaad ban kaa rabaa duqaad ban kaa rabaa waxaan murti kugu furay haddaad igu mar waan kugu daalayaa war duqaad ban kaa rabaa adaa dunida warshide maxaan kugu iidayaa maxaan kugu iidayaa adaa dunida warshide waxbaa ka dhacay mhm. doodii badatiyo ogow daraadaa kuwaan u nacay hadaan dar alle ku iri adigaan dadka kuu jeclahay somaan <laughs> mm. fanaanada codka macaan nimca degan ayaa ku luqeynaysay waxayna qeyb ka ahayd barnaamijkeena galab wanaagsan bal galab wanaagsan galabta waa aragtay aad iyo aad waa la socota kaalmo sugaaneed mhm. haddii ahaa lahaayeen kuwii hore ah. kuwii dhexe mhm. kuwii dambe keli keliga marka qaar ka mid heesaa xataa waxay ka hadlayeen arima jaceyl la xiriira ama wax la ah. halmaala marka deeqa dhankaaga mhm. hadaad su-aal ay weydiiday markaan waa markaaga waaya soo daa Eh, maalin hore waxaa igu tiri hal xaraf ka koob ama hal micno u yeel mm. markaaga jaceelka laba xaba isku kadabadhiga jeceelka mhm. hal micno u yeel mhm. sidoo kale ruuxa adiga aada doonayso iyo kan ku doonaya kee fursad sii lahayd waayahay laba su-aalo aada muhiim ah ay weydiisay mhm. eh, run ahaantii waan kaaga mahadcelinayaa celinayaa saaxiibo badanaan dhegeysanaya mid saddexaada raaci doon dadka ka jawaabta labadooda soo maahan waayahay hadaa tiraahdo jacayl hal micno kusoo koob inkastoo uu jacayl uu ballaaran yahay waa ka hadlayn haddaa dhahno waaga nagu baryaayo inta mm. qoraxda dhacdo mm. waaga dan nagu baryaayo mm-hmm. laakiin haddii la yidhaahdo hal micno kusoo koob aniga waxaa kusoo koobi lahay xanaaneyn xanaaneyn sababto aan ku waa ku raacina sababtaa u dhahay xanaaneyn hadda hooyada ubadkeeda way xanaaneysaa sababtun maxay tahay u xanaanaynayso ubadkaas inay jeceshaha waaya dad waaweyn ubad ma noqon karaan laakiin dad waaweyn ubad ma noqon karaan xanaaneyn waa u baahan yihin laakiin <laughs> qof aan ah xanaaneyn u baahan ma jiro hay okay waa kugu qaadanay xanaaneyntaad waa kusoo koobtay mhm. eh, ruuxa adiga aad doonayso iyo kan ku doonaya kee eh, mar walbo waxaa prioritiga ama muhiimada koowaad iska leh ruuxa aniga i doonayo jacaylka midabkiisa jacaylka midabkiisa jacaylka wax la arki kara waa la dareemaya dad badanoo aniga kamid ahay midabo gooniya u leeyihiin Eh, marka adi ahaan midab nuucee ku qiimeyn lahayd ama ku sheegi lahayd aniga midabka radka ama guduudka ahaan ku maqlay balse aniga waxaan eh, isleeyahay jacaylku inuusan ahayn wax la taaban karo ama la arki karo balse waa wax la dareemo mhm. laakiin midabka adiga ah, ah, midabka aniga isleeyahay guduudka waa isleeyahay guduudka mhm. waayo eh, hadda ubaxyadoo kale iyo mhm. ubaxyada cascasoo guduudka iyo maxaa hmm. la dhahaye falaawarada iyo loofka gaduudka waa waa waa lasoo qaataa soo maa aada iyo aad marka dhiigoo ka turjuma waxaan is leeyahay midabkaas gabagabada taagannahay haye kaalinka suugaaneed ee gabagabada anaa qaadan doono laakiin barnaamijkuna soo xir soo maahan hmm. waayahay waan u mahad celinayaa saaxiibada sharafta leh ee intuu barnaamijka hawada ku jirayna dhageysanayay waxaan leenahay sharaf iyo naga mudan tihiin aad baan idin jecelnahay sidoo kale waan u mahad celinayaa cabdirasaaq galabta farsamada ku jiray adigoo barnaamijka ila daadihinayana shucayba waxaan kuleeyahay aad baad u mahadsan tahay gabagabada waxaa kusoo gabagabaysanaynaa fu-aad cumar heeskii xidig yahay waxaa tahay xidig yahay waxaa tahay waayahay fanaankan oo dhammaystiri doono saaxiibada waxaan leeyahay tan iyo kulanti dambe intaan dib hawada ugu kulmi doono sidaasiyo nabadgeliyo

dhulcayn

owralcayn lamoodi caragaada u dhalata